بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فصل الذي يلزم فيه نية الإمامة أربع الجمعة والمعادة والمنذورة جماعة والمتقدمة في المطر والمقدمة في المطر halkan wuxuu ga hadlayaa musanifku raximahullah salaadaha qofka imaamka ah oo imaamka salaada ka noqonaya ummadda markaa salaada u noqonaya imaam waxaa la rabaa inuu imaamnimo niyeysto inuu dadkaas ku dayanaya inuu imaam u yahay marka allahu akbar uu leeyahay ayaa la rabaa laakiin ha ahaatee <clears throat> imaamnimadaas inuu niyeysto ma waajiba mase waa sunna waajib miya mase waa sunna inuu imaamnimada niyeysto taas way midda laga hadlayaa waxaa weeyaan imaamnimada inuu niyeysto afar meelood ayay waajib tahay markuu marka uu imaam yahay inuu imaamnimo niyeysto afar meelood ayay waajib ku tahay laakiin inta kale inuu imaamnimada niyeysto waa sunna imaamka inuu imaamnimo niyeysta waa sunna laakiin afar meelood inuu imaamnimada niyeystaa waa waajib waa taas miduu kuu sheegaya maxaa ay yacnii sababta sunnada ay u tahay waxaa la rabaa liyaxuusa fadiilata aljamaaca si uu u helo oo u koobo fadiilatu اljamaaca ilaa isagoo imaamkii ah haddii uusan imaamnimo niyeysan qofka imaamka ah oo dadka salaada ku hogaaminaya keligiisu tukood isagu marka waa bannaanta dadku inay ku daydaan laakiin isagu ajaruljamaaca waxba heli maayo liannu ma niyeysan ma'muumkuna waxaa la rabaa inuu ma'muumnimo niyeysto ayaa la rabaa ma'muumka maxaa la rabaa qofka ma'muumka ah inuu imaam inuu ma'muumnimo ama inuu imaamka ku dayanayo inuu niyeysto isagu waa laga maarmaantaas lianna haddii kale see ku raacaya qofkan uu ku raacaya rukuucdii iyo sujuuddii wax walba oo haddii xataa faatixada ka hor dhameeyo waa sugaya waa taagnaanaya marka waxaa la rabaa inuu isagu ma'muumnimo niyeysta waa laga maarmaan waa waajib laakiin imaamku inuu imaamnimo niyeysto isaga waxay u tahay sunna ajrigii jamaacada si uu u helo laakiin afar meelood inuu imaamnimo niyeystaa waa waajib inta kalena waa sunna saasuu fahma marka wuxuu yidhi alladii kii yalzamu uu laazimayo fiihi dhexdiisa niyat اlimaamati imaamnimada niyadeedu uu laasim yaho waajibayo arbacun afar wey ka imaamnimo qofka imaamkaahi imaamnimo midka ay meesha ay ku laasimayso inuu imaamnimo niyeysto waa afar buu ku yidhi aljumuca salaada jumcaha oo la tukanayo salaada jumcaha oo la tukanayo isaga waxaa laga maarmaana hadduu imaam yahay inuu imaamnimo niyeysto sababtoo ah hadduusan imaamnimo niyeysan keligiisoo tukaday jumcana keligeed qof keligiisa ka ansixi mayso jumca maxay ku ansaxdaa oo kaliya jamaaca jamaacay ku ansaxdaa hadduu marka niyeysto uusan imaamnimo niyeysan ka ansixi mayso marka jumcadii marka aljumucatu jumcadii waad gaaratay sababta u laazimayso inuu niyeysto waayo jumcadu kalinimo kuraadaha ku ansixi mayso waalmucaadatu salaada la soo celiyey salaad ayuu soo celiyey macnaha maxay tahay qofkii waa uu tukaday salaad faradoo tukaday ama keligii ha tukado ama jamaaca ha ku tukado hadhow wuxuu arkay jamaaco kalu arkay war jamaacadan aan la tukado alleeleh casarkiiba hadda tukatay imaamaad ku xiratay ama keligii aad tukatay ama adaaba imaam hay xataa jamaaco kale casarkii mar labaad aan tukanaya qoladii aad tiri mar labaad la tukanaya ayaa imaam kaa dhigatay oo tiri maxaa la yidhaahdaa ma tuki baa lagu yidhi iyaduna waa laga maarmaan markaas inuu imaamnimo niyeysto waa laga maarmaan lanna salaada caadada shardi waxaa u ah haddii marba salaadda lasoo soo celinaayo tii horo sax ku ahayd mid kale haddii lasoo soo celinaayo waxaa shardi oo laga maarmaana in aad jamaac ku tukato jamaac maadaama aad ku tukanaysay haddaadan imaamnimo niyeysan see salaaddii kaaga aaway waxaad soo celinaysa marka soo celis ma dhici karto markaas saa darteed waa inuu imaamnimo niyeysta waalmucaadatu salaadda la soo celinayo w taasina waa labo waalmanduuratu tii la nadaray jamaacatan jamaaca lagu nadaray ninkani wuxuu yidhi lilaahi calaya an usalliya alcasra an usalliya salaata alcasr jamaaca waxaan ilaahay u nadaray buu yidhi inaan salaada casarka jamaaca ku tukado isagoo sidaas yidhi ayaa imaam laga dhigtay imaam ayuu noqday qoom ayuu helay dad ayuu helay jamaaca uu la tukado imaam noo noqo ayaa la yidhi bas imaam ayuu noqday inuu imaamnimo niyeysta waa laga maarmaan lanna muxuu nadaray inuu salaada jamaaca ku tukado jamaacadiisay ku imaanaysa hadduu imaam yahay inuu niyeysto inuu imaam yahay inuu niyeysto dad uu hogaaminayo salaadda ka bixinayo taasina waa saas iyo wاlmuqadamatu salaaddii la hormariyey fi اlmadar roobka sababtiisa bisababi اlmadar salaaddii loo hormariyey salaadda la hormar roobaa da-ay maalan hadda maxaan tukana casr duhurkii iyo casarkii haddii roob jiro waa la soo jamcin karaa maqribka iyo ceshahana waa la isku jamcin karaa roob hadduu jiro waa la isku jamcin karaa salaadaas maxaa shardi ah salaad haddii roob dartii loo jamcinayo jamaaco waa inay dadkaasi ahaadaan jamaaco waa inay ahaadaan yaa imaam laga dhigtay isagii imaamkii markii laga dhigtay haddaba waxa weeyaan markii imaam laga dhigtay waa inuu imaamnimo niyeystaa lianna say ku ansaxaysaa taqdiimkani salaadan la hormariya haduusa imaamnimonidiisa ilaa fardi qof fardigii ka ansaxi roob kastoo da-aya inaad tiraahdo waxaan isku jamcinayaa laba salaadood iyadoon jamaacana ahayn ma suurtoobayso marka afarta arrimood afartaas sababtooda ayaa maxaa la yidhahdaa imaam ay laasim ugu noqonaysaa inuu niyeysto imaamnimo markuu salaada dadka ka bixinayo ama inta soo hartay oo kale waxaa weeyaan waa waajibkumaha inuu niyeysto laakiin waa sunna alladii ki yalzamu fiihi isaga dhexdiisa ay ku laazimayso niyat اlimaamati imaamnimada niyadooda ay ku laazimayso oo imaamnimo in la niyeysta ay laasim tahay arbacun afar wey aljumucatu waa jumcadii imaamu اljumca waa inuu imaamnimo niyeystaa wاlmucaada salaada la soo celinayo salaadii hore u tukada mar labaad u raba inuu tukado shardigeedu waa inuu jamaaco noqoto jamaaca ku soo celi kara jamaaca la tukado keligeen tukanaya lagaa yeeli maayo keligeen tukanaya keligeen soo celina lagaa yeeli maayo waa inuu jamaaca la tukadaa marka aljumucatu wاlmucaadatu iyo salaadii la soo celinaya wاlmanduuratu tii la nadaray jamaacata jamaac ahaan lagu nadaray inuu jamaaca ku tukado ku nadaray haddii saas ay tahay imaamaa laga dhigtay imaamnimo ha niyeysto wاlmutaqadimatu tii hormaraysa weeyaan salaaddii horma ama wاlmuqadamatu salaada la hormariyo fi اlmadar bisababi اlmadar madar sababtii loo hormarinayo iyadana waa laga maarmaan inuu jamaaca niyeysto marka waa saas wey afartaas meelood ayay imaamnimada ay laazimaysaa faslu shuruud اlqudwati axada cashara shuruud اlqudwati dayashada shardiyaalka inuu qofkani qof ma'muum inuu imaam ku daydo uu qofkan imaam ka dhigto waxay leedahay u baahan tahay koob iyo toban shardi koob iyo toban shardi markii la helo ayaa waxaas markaas yaa qofkan aad imaam ka dhigin kartaa shuruud اlqudwati dayashada shardiyaalkeedu axada cashara axada cashara shardan koob iyo toban shardi wey anlaa yaclama waa inaanu ogeyn budlaana salaati imaamihi imaamkiisa salaadiisa burideeda waynaanu ogeyn bixadain xada ay ku burtay aw ayrihi xada ayrkii ay ku burtay yacnii marba haddii ma'muumku og yahay ninkan imaamka ah salaadiisu inay burtay oo ay ku burtay maala xada xadai ku burtay walxadana waatan hore u soo marnay maa awjaba algusla waa wixii qubays waajibiya aw maa awjaba alwuduu waa wixii weysaqaad waajibiya labadaas xadaث la yihahdaa salaadii siyaa burtay imaamka bixadaثin maala waxa wey waxyaabihii weysada buri jiray mid ka mid ah ayaa imaamkii ku dhacay salaadiina weli iska tukanaya waa ku dayanaya ma dhihi karti lanna salaadiisa waa baailaba agtaada salaad ebra seed imaamka salaadiisu inay burtay asaga og salaadda imaamku inay baadilo too kuma dayan karo bixadiiin xadis ay ku burtay aw hayrihi ama hayrkiisa waxyaabaha salaadda mubdilaati salaadda sushala soo maana marin arbacata cashar susoo maana dhihin afar iyo tobankii shala aan soo marnay mid ka mid ah haddii imaamka ay ku dhacdo waxa weeyaan kuma dayan kartid imaamkaas imaamka isaga kuma dayan kartid maalan najaasad maradiis ku aragtay ama jirkiisa najaasa ku aragtay ama weysadii baa ka burtay iyo qubayskii ayaa ka buray ama cawradiiyaa faydan cawradiisii ayaad ujeedaaba cawrada imaamka ayaad ujeedaa wa binkishaaf icawrati soomay cawradii inay faydan tahay waxyaabahaas ayaa maxaad maaragtay ama wuu hadlay waa binudq bixarfayni aw xarfin mufhimin camdan kas ayuu ugu hadlay waxaasoo dhan ku soo dareeri waxaasoo dhan wax ka mid ah ayaad ku aragtay imaamkii ku dhacay kuma dayin kartid salaad salaaddii kuma dayin kartid marka waa middaas miduu ku leeyahay allah yaclama ma'muumku waa inaanu ogeyn budlaana salaati imaamihi imaamkii salaaddiisa buriddeeda waa inaanu ogeyn bixadain xada ay ku birtay aw hayri xada hayrkii ay ku birtay waa kow wa anlaa yactiqida waa inaanu ictiqaadin wujuuba qadaa'iha salaadda qadaheeda waajibideedii calayhi dushiisa ay waajib ku tahay ma'muumku waxaa laga maarmaana inuusan yani ictiqaadinaynin salaadan inuu imaamku soo celiyo inay waajib ku tahay haddii marba uu isleeyahay oo uu qabo salaadan hadda waa iska salaatu daruura maala qofkii wuxuu waayey biyo uu ku weysiisto wuxuu waayey cara uu ku booraysto waa waaye meel sibiro ah hoose sib ah oo sidan oo kale ah ayuu maalan ku xihan yahay qofkii xabsi buu ku jiraa cara ma haysto uu ku booraysto biyo ma haysto uu ku weysaysto markaasuu yidhi salaadda uu iska tukanaya muxuu tukanayaa lixurmati اlwaqti hadhow uu soo celinaya aduu maxaad itiqaasantaha salaadda ninkan hadda salaadda uu tukanaya salaatu daruura la yidhaahdaa oo oh, waa salaad xurmatulwaqti ahoo yacnii hadhow inuu soo qadayo ay waajib tahay hadday saas tahay kuma dayan kartid salaadda inuu soo qadayo laga rabo kuma dayanaysid wa an laa yactaqida waynaanu ictiqaadin wujuuba qadaa'iha salaada qadaheeda waajibadeeda waa inuusan ictiqaadin calayhi imaamka dushiisa ay waajib ku tahay waa inuusan ictiqaadin waa kow waa labo laba shardi ba shardiga saddexaad waa anlaa yakuuna ma'muuman ma'muum waa inaanu ahayn ma'muum imaamku waa inuusan ma'muum ahayn isagiyaa nin ku xihan imaam ayuu le maalan safkan imaamkii hogaaminaya salaadda imaamkii salaadda ka bixinaya dadka waxaa tiri ninkaa salaadda dadka bixinaya anuu ku xihan maaye hebel oo isaga ku xihan yaan kusii xihanaya soo la fahmayo hebel oo isaga ku dayanaya yaan kusii dayanaya anigu ayaa tiri ma ansaxayso isagaa bal hogaaminayaae see hogaamiye u yahay isagaa bal imaamku waa hogaamiye macnaha imaamku dad ayuu horkacyo hogaamiye wey isagiiba haddii la hogaaminayo usha loo hayo sidee ayuu dad asaga usha ugu haynayaa saas darteed an laa yakuuna waa inuusan ahayn imaamku ma'muuman waa inuusan ahayn waad garatay walaa ummiya ummina waa inuusan ahayn ummi ummi maxay tahay macnaheedu yacni waxa weeyaan waa midka marka la joogo fiqhiga marka la joogo ummi waxaa la yidhahdaa alladii laa yuxsinu qiraa'aةa اlfaatixa faatixada ma akhri yaqaano faatixada wuu jijebinaya hadduu rabo ayri almaqluubi calayhim wala daaliin ou leeyahy hadduu rabo saasoo kale oo salaaddii masalan oo faatixadii u akrinaya laguma dayan kara kaas isagaba hadday ka antiito hadduu asagu iska tukado ayagoo boro joogaaba marka waxaa weeyaan waa in uusan ummi ummi waxaa la yihahdaa marka meeshaan la joogo oo la joogo fiqhiga waxaa loo yaqaanaa qofka aan faatixada akri karinin marka kale waxaa la yidhaahdaa ummi waxaa la yidhaahdaa waa midka aladii laa yaktub walaa yaqra waxnama aqri waxnama qoro qof aan waxna qorin waxna aqri karin ayaa waxaa la yidhaahdaa ummi laakiin hadda marka meeshaan la joogo oo fiqhiga la marayo ummi waxaa la yidhahdaan dhahnay waa qofka aan faatixada si wanaagsan aan u aqrin karin marka qofka faatixada jejebinaya oo xaraf xaraf ku bedelaya waxyaabihii aan soo sheegnay waxyaabihii aan soo sheegno oo qofku inuu fatxadii sidii sax ku noqoleed waatan shuruudeedii aan soo marnay marka kaas saasoo kale loola jeeda walaa ummiyan ummi waa inuusan ahayn taasina waad garatay shardiga kale waxaa weeyaan waa an laa yataqadama waa inuusan hor marin ma'muumku calayhi ka hor marin fi meesha la taagan yahay meesha uu taagan yahay waa inuusan ka horreynin imaamka hadduu imaamka ka horeeyo oo xagga qibladii ka xigo agga ibladii ayuu ka igaa agga iblada ayuu uga dhow waa isla taagan yihiin maca daalika waa mamuumkii ha dheeraaday walow wax yarba wax yarba ha dheeraado waa ibr kuma dayan karo markaas waa inuu imaamka laba waa inuu yeelaa hala sinmo ama wax yar ha ka dabamaro in yar ha ka dabamaro ama hala sinmo hadduu la sinmo wax dhibaata ma laha waa ku dayan karaa xaggee laga fiirinaya la sinmidda xaggee laga fiirinaya la sinmidda waxaa laga firinaya fii xaqi اlqaa'im qofka taagan la sinmidda waxaa looga eegayaa anqowga labada anqow ayaa la fiirinaya ciribta ciribta ciribtaan ila ciribtaa la fiirinaya qofka taagan dadka taagan makala masla siman yihiin mase waa kala dambeeyaan waxaa laga fiirinaya ciribta haddii qofkan maalan imaamkiisu cagtiisu dheer tahay marka imaamka maalan cagtiisu waa dheer tahay macmuumka cagtiisuna waa gaabanta halkaan inta ag istaagay caqtii imaamka dhexdeeda uu ka bilaabay markii hore labada cirbadee horeeya tee horeysa imaamka maa maamuumka horeeya ilaa imaamka caqtiisii dheereed dhexdeedu ka bilaaba soo maa haddana dhexday ku dhammaatay isagaa bilow iyo dhammaadba imaamkii yani maxaad maarata waa wey imaamkii ha ka xiga xagga bilowga iyo agga dhammaadka ma ansaxay salaadaas lianna almuctabar yani fii taswiyat yani shakhsayni waxaa laga fiirinaya salaada marka la joogo walmuctabaru waxa weyaan iai bilcaql waa cirbaha laga fiirinaya hadduu cirbtiisa marba ka hormare meesha ragcagteeda ku dhammaato haddii maamuumku maalan cag dheer yahay maanta awel maxaa dhahan imaamka cag dheer laakiin maanta maamuumka cagtiisu zaa'id u dheerta imaamkan waa cag gaaban yahay ciribtii uu ka gadaal maray maamuumkaa gadaal maray hadhowna imaamkii cagtiisa wuu ka dheeraaday ma ansaxaysaa midkaas waa ansaxaysaa lanna meesha laga fiirina xaggee cirbaha ciribtiiso imaamku maxaad maarata ma horumarin ama ma islaba sinmin khalaas intaas marka waa saas marka saas faham waa mid miduu ku leeyahay wa anlaa yataqadama waa inuusan hormarinin calayhi imaamka waa inaanu ka hormarinin fi lmowqifi meesha la taagan yahay waa inuusan u hormarin hadduu hormaro eber oo maala hadda marka e, kacbada la joogo oo kale masjidulxaraamka marka la joogo kacbadii markii halkaan ilaa kacbada la qaabilaa haddaan halkaan joogno annagoo kacbadan qaabilina kuwa xagga jira kacbadii soo qaabilayaan kuwa xagga jira iyadii soo qaabilayaan kuwa xagga ka jira iyadii qaabilayaan marka masjidulxaraamka markaa joogo kacbadiiaa ku dhex taala imaamka oo kale waxa weeyaan waa aggan maarata maalan wuxuu u jiraa xoogaa ayuu u jiraa kacbadii qaara wuxuu ku tukanaya kacbada agteeda ku tukanaya oo xagga imaamka u jeeda ama dhinac kale u jeeda wax dhibaata ma laha lianna fii jihati alimaam ugama hormarin ee jihooyin kale ayuu kacbada uga wax dhibaata male taas midda la diidaya waxa weyaan hal jiho adinkoo u wada jeeda hal meel ah adinkoo u wada jeeda inaad ka hormarto laakiin haddaan dhinacyo kale aad ka kala imaanaysaan oo kacbadoo kale lagu hararaysa wax dhibaata ma leha taasi wax dhibaata ma laha marka saas marka waanlaa yataqadama calayhi waanlaa yataqadama waa inuusan hormarin ma'muumku calayhi imaamku waa inaanu ka hormarin fi lmowqifi makaan istaag waa inuusan u hormarin waa ko taasna haddana wa an yaclama waa inuu og yahay imaamku ma'muumku waa inuu og yahay intiqaalaati imaamihi imaamkiisa guurguuridiisa rukuucdiisa sujuuddiisa fadhigiisa ataxiyaadkiisa maxaad waxaasoo dhan markuu meelka meelka tegid meel aadid waxaas dhan waa inuu la socdaa imaa biru'ya arkid waa inuu wa imaa bisamaac ama waa inuu maqlaya haddii maalan maalan hadda masjidkao kale la wada joogaa qaar wuxuu dabaqa u kaloo saaran yahay uma jeedo imaamkii imaamkii uma jeedo laakiin muxuu maqlayaa takbiirta iyo masaajidda waaweyn oo dhan masjid xaraamka oo kale ama masjidka nabiga oo kale sala allahu alayh wasalam iyo masaajiddaas oo dhan arkimaysa laakiin maxaa la socotaa mikrofoonka samaacaddaad kala socotaa meesha hadba imaamku uu marayo wax dhibaato male taas marka waa in waa inuu og yahay laakiin haddii samaacad aysan jirin samaacadoo kale ma jirto maqal umana jeedo maqlina maayo muuse eber waay kuma dayan karo markaas lianna maba ogaba ninka meeshuu maraya se ugu dayanaya meesha imaamku marayo maba la socdaba waxaad leedahay waa an yaclama waa inuu ma'muumku og yahaad leedahay intiqaalaati imaamihi imaamkiisa guurguuridiisa meeshuu ka tegey meeshuu tegey waxaaso dhan waa inuu la socdaa taasna waa la gartee wa an yajtamicaa waa inay kulmaan imaamka iyo maamuumkii fii masjidin masjid waa inay kulmaan hal masjid waa inay kuwada tukanayaan oo amase <clears throat> fii alaai miati diraacin masjid hal masjid waa inay kuwada tukanayaan haddii hal masjid kuwada tukanayaan waa sax iyaduna shuruuddii kalena waa la waan soo maraynay waa kow ow amase haddaysan masjid ku tukanaynin fii alaai saddex boqol oo dhudhun waa inay ku wada jiraan imaamka iyo mamuumka taqriiban oo dhowdhow aw fii alaai miati diraaci saddex boqol oo dhudhun dhudhunku halkan xusulka laga bilaabo ilaa yani eh, maxaa la yidhahdaa kafka inta ka hoose inta udhexaysa intaasa dhudhun la intaas waa inuu dhan ya waa in maxaad maaratay saddex boqol oo waa inuusan ka badnayn waa goorma laakiin saddex boqol markaas ka badnayn waa imaam iyo mamuum haddii maala imaamku halkan istaago kale hadda masjid haddii masjid lagu jiro warka uu kusoo sheego maxay tahay masjidaa lagu tukanaya imaamku wuxuu istaagay safka hore mamuumkiina masjidka meesha dambuu istaagay ilaa masjidkaasi ma madaxtooyadoo kale xataa ma gaaro weynan intuu ka qabo imaamkii wuxuu joogaa safka hore mamuumkiina safka dambuu joogaa salaaddu dayashad uu ansaxaysaa walow xataa sufuuf kalaysan dhexda ku jirin dayashadu waa ansaxda laakiin fadli mhelaya taasi waa maya haddii oo san jamaaco aysan sufuufta aysan buuxin hadday buuxiyaan taasi waa sax marka laakiin haddii bannaanka lagu tukanayo meel bannaan haddii lagu tukanayo imaamka iyo ma'muumku saddex boqoloo dhudhun waa isu jiraan laakiin waxaa laga hadlaya waa w maaha macnaheedu haddii imaamka sufuuf ay ka dambeydo waxaa laga tirinaya waa safka dambe iyo qofka dambe sufuuftan imaamka bidaatihi looga tirin maayo imaamka sufuuf ku xirta sufuuf sufuuf sufuuf sufuuf safka ugu dambeeya iyo qofka ugu dambeeya in masiisu jiraan wey macnaha taasaa la fiirina mar waxaad leedahay wa an yajtamica waa inay kulmaan ma'muumka iyo imaamku fii masjidin waa inay ku kulmaan aw amase fii alaai miati diraacin saddex boqoloo dhudhun taqriiban oo dhowdhow dhib male haddii wax yar ku darsamaan yani wax yar haddii ku darsamaan wax dhibaato male taas waa garatay wa an yanwiya waa inuu niyeysto ma'muumkii alqudwata dayasho marka salaad imaam ku xihanaysa maxaa niyeysanaysaa dayasha ninka aan salaada ku dayan markaad leedahay allaahu akbar waxaa qalbiga kaaga jirta inaad imaamkan salaada ku dayatid allaahu akbar markaad leedahay waxaa qalbiga kaaga jirta inaad ninkan salaada ku dayanaysid imaamka ah wa an yanwiya waa inuu niyeysto alqudwata dayasho waa inuu niyeysto aw iljamaaca ama jamaacu niyeysanaya jamaacu niyeysanaya maxay tahay jamaacu niyeysanaya macnaheed waxa weeyaan wuxuu leeyahay jamaacadaanaan la tukanayaa jamaacadan jamaacaan ku tukanayaa u leeyahay wuxuu niyeysanayaa jamaaco ayaan ku tukanayaa ama wuxuu leeyahay imaamkan yaan salaada ku dayanaya ama wuxuu leeyahay jamaacadaanaan ku tukanaya oo niyeysanaya markuu allah akbar leeyahay waa in qalbiga uga jirtaa wa an yanwiya waa inuu niyeysto alqudwata dayasho imaamka lagu daydo awiljamaacata ama jamaaca waa inuu niyeysto wa an yatawaafaqa waa inuu iswaafaqo nadmu salaatihimaa labadooda salaadood nadmi iyo tixdoodu waa inay iswaafaqdaan ee eh, hadday laba salaadoodoo kala duwan ay tukanayaan laba salaadoo kala duwan ay tukanayaan oo maxay tahay maalan midaa ah wuxuu tukanayaa salaatuljanaaza ama salaatulciid ayuu tukanayaa nina wuxuu tukanayaa salaad duhur ayuu tukanayaa waa isku dayanaynaa laga yeelin labada salaadood iyaaba iskhilaafsanba macmuumku markaas imaamka imaamka salaadda tixdeedu haddaysan iswaafaqsanayn waa rukuuc waa samic allah waa sujuudi waa kullu shay haddaysan waafaqsanayn ma suurtoobayso salaatuljanaasadii kale isku isku tixma allahu akbar allahu akbar maanta o dhan ninka aan leeyahy ninka maamuumkuna waxba ka dhihi maayo marka kuma dayan karo liannahu isma waafaqsana waa licadami yani tawaafuqi nadmi salaatayhima labadooda salaadood tixdoodii yaan iswaafaqin mar waxaa leeda waan yatawaafaqa waa inuu iswaafaqdo nadmu salaatihima salaadooda tixdoodii waa ina iswaafaqdo haddii iswaafaqi weydo kuma dayan karo wa anlaa yukhaalifa waa inuusan khilaafinin ma'muumku hu ay ilimaama fii sunnatin sunna waa inuusan khilaafin sunnadaasoo faaxishati اlmukhaalafati isku khilaafiddeedu ay tahay sunno in laisku khilaafo ay xun tahay waa inu isku khilaafin maxaa loola jeedaa maalan imaamkii wuxuu la yimid qunuud mamuumkii wuxuu yidhi md maarata waa ka tegaya anigu ama imaamkiyaa ka tegay imaamki maamuumki yidhi waa la imaanaya ama waxaad tihahdaa waa tashahud اlawalkii o kale midda miaalka saxdahay waa atashahud اlawal ataxiyaadka hore ataxiyaadka hore tarkan wa ficlan ayaa la yidhaha tarkan wa ficlan markuu leeyahay mukhaalafadan mukhaalafa tarkiya mukhaalafa ficliya labadii waa ku wadi jiraan maalan wuxuu sameeyey imaamkii atashahud اlwal maamku wuxuu yidhi maya tashahud اwal kula tashahudi maaye istaaga kugu sii sugayaa buu yidhi ma jirto waa eber ama imaamkii yaa ka tegey oo halmaamay wuxuu yidhi sunadu idhaafi maysa waa inaan soo tashahudo ayuu ma'muumka yidhi ma ansaxayso lanna maxaa dhacay imaamkiisuu khilaafay fii sunnatin buu ku khilaafayo faaxishat mukhaalafati iskhilaafideedu ay xun tahay marka waxaad leedahay wa anlaa yukhaalifa waa inuusan khilaafin macmuumkii hu ay imaama waa inuusan khilaafin fii sunati waa inuusan khilaafin sunadaasoo faaxishati mukhaalafati iskhilaafi isku khilaafideedu ay xun tahay wa an yutaabicahu waa inuu raacaa mamuum shardi kale waxa weeye waa inuu raacaa ma'muumku imaamka waa inuu raaco waa inuu raaca maxaa ula jeedaa waa inuusan horta ka hormarin anlaa yutaqadama calayh waa inuusan ka hormarin hadduu laba ficil waata shala soo marna wa taqadumuhu calaa imaamihi ficlayni laba ficil hadduu uga hormaro badalat salaatu salaadsu waa burta wa bitaqadumi ficlayni waatan shala aan soo maraynay laba ficil inuu la hormaro wataqadumi calaa imaamihi biruknayni ficliyeyni laba rukni ama uu la gadaal maro waa ka hormaray ama waa la gadaal maray biduuni cudrin yaa la socotay marka waxaa leeda wa an yutaabicahu imaamku ma'muumku waa inuu imaamkiisa raaco markuu rugniga rugnigaas yani markuu ka sii baxaya soo gelaya maxaa la rabaa mutaabacada imaamkii markuu allah akbar samic allah ku odhanaya waa rukuucay adna waad iska taagnaan maysa samic allahu buu yidhi adna waad istaagaysaa waa sujuud adna waa sujuud isagaad wuxuu ku yahay inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih in imaamku waa imaam looga dhigaba in lagu daydo oo wuxuu sameeye la sameeyo wa an yutaabicahu waa inuu raaco ma'muumku waa inuu imaamka raaco hadduu ama ka hormaro ama uusan la socono labaana ninoo kale tukanayso kale og yihiin waa eber markaa marka shuruud اlqudwati dayashada shardiyaalkeedu axad cashara koob iyo toban shardi wey ashard اأwal anlaa yaclam waa inaanu ogeyn ma'muumku budlaana salaati imaamihi imaamkii salaadiisa berideeda waa inuusan ogeyn bixadaثin xadث ay ku birtay aw hayri ama xadث hayrka ay ku birtay wa an laa yactaqida waa inuusan ictiqaadin ma'muumkii wujuuba qadaa'iha salaada qadaheeda waajibideedii waa inuusan ictiqaad calayhi imaamka dushiisa ay waajib ku tahay miaalka u fiirso mid walba miaalan ka bixinay oo qofka ay uga caddaanayso suurad waan suuraynay taswiirka waa inu qof waa in la fahmaa markaad laqabaha fahamto horta marka hore lafdiga inaad saxdo saad ugu dhawaaqaysid o haddana laqbaha inaad fahamto waa labo haddana inaad si aad ujeeddadii oo dhab u fahamtid waa in aad markaas suuraddii fahamtid inaad adoon laqbihii fahmin ama macnihii fahmin inaad yani suuradda raadiso lama rabo suuraddu waktigeeday leedahay suuradda waynaad walaa yactiqida waynu soo ictiqaadin wujuuba qadaa'iha salaadda qadaheeda waajibideedii calayhi imaamka dushiisa ay maxaa laha ku tahay waajib ku tahay waanlaa yakuuna waa inuusan imaamkii ma'muuman waa ahayn waaye walaa ummiyan ummina waa inuusan ahayn ummigu waxaan waa midka aan faatixada aqri oqon waanlaa yataqadama waa inuusan hormarin ma'muumku calayhi imaamku inuusan uga hormarin fi lmowqifi meesha makaanu istaagga waa inuusan uga hormarin waan yaclama waa inuu og intiqaalaati imaamihi imaamkiisa guurguurindiisa waa inuu had meeshuu tegayo waa inuu og yahay waan yajtamica waa inay kulmaan fii masjidin aw amase haddaysan masjid ku tukanaynin fii alaai miati diraacin saddex boqoloo dhudhun meel ah waa inay ku kulmaan taqriiban oo dhowdhow saddex boqol haddii saddex labo iyo hal iyo ku darsto wax dhibaata malaha wa an yanwiya waa inuu niyeysto maamuumku alqudwata dayasho waa inuu niyeysto imaamka uu ku daydo aw iljamaacata ama jamaaca waa inuu niyeysto wa an yatawaafaqa waa inuu iswaafaqo nadmu salaatihima labadoo salaadooda tixdooda inuu iswaafaqdo hadday laba salaadood kala tukanayaan midna mashriq jirto midna maqrib laakiin dhib male maalan mid duhuruu tukanaya midna casaruu tukanaya mid maqribuu tukanaya midna subaxuu wax dhibaataa malaha waa isku dayan karaan lianna tixda waa iswaafaqsanta marka waxaad leedahay wa yatawaafaqa waa inuu iswaafaqo nadmu salaatihima salaadooda tixdooda waa inuu iswaafaqo waanlaa yukhaalifa maamuunku inuusan khilaafin hu ay alimaama fii sunnatin sunna waa inuusan khilaafin sunnadaasoo faaxishati lmukhaalafati isku khilaafideeda ay xun tahay way faaxish tahay waa soo misaalinay wa an yutaabicahu inuu raaca ma'muumku waa inuu imaamka raaco iska joogaysta wallah subxaana wa tacaala